almacaasi wa aharuha fi اlfardi wاlmujtamac macaasida ama dunuubta raadka ay ku leedahay raadka xune ay ku leedahay bulshada ama afraadda basharka bani aadamka ah baynu allahu kelimaad ka odhan doonaa waxaynu kulligeedna rumaysannahay ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu ummaddan ummatu muxamed ummad ilaahay u nimceeyey oo alla subxaana wa tacaala wax badanoo khasaaisa ama wax badanoo khayraada uu siiyey oo ay ka mid tahay risaaladii lagu khatimay rusushii la soo dirayey ilaahay inuu siiyey oo nebigii loo soo diray ummadda tan uu yahay ummadda nebigu u khayrka badnaa oo kitaabka loo soo dejiyey uu yahay kitaabkii kitaabada ugu fiicnaa ee koobay kutubta kale oo dhan oo ilaahay subxaana wa tacaala ummadda meesha laga soo saaray nebiyullaahi muxamed ee qiblada ummadda u inay tahay meesha adduunka ugu fiican wuxuuna kaloo alla u ballanqaaday ummaddu markay diinteeda u hiiliso way ku dhaqantana ilaahay subxaana wa tacaala hiil iyo nasri iyo cize iyo sharaf ayuu qaaday waana ummad ilaahay ugu talagalay inay adduunka hogaamiso markii ay ku dhaqmaysay diinteeda oo ay sidii la rabay u noolayd ilaahay subxaana wa taala uu ku ciseeyey diinta oo qiimaayay ku yeelatay laakiin burbur badan baa dhacay oo caalamka maanta markaad eegto dee sidii la rabay lama aha oo muslimiintu eh, dacfi badan baa jira oo ama xagga maxaanku dhahdaa eh, diinta iyo ku dhaqankeeda ahaato xagga maxaanku dhahdaa cize iyo sharaf iyo qiimo iyo inay maamuus iyo sharaf yeelata ha ahaato eh, xagga midnimada oo aad moodo tafaruq iyo kala tagsanaan iyo kala qaybsanaan xoog leh ummadda islaamka inay haysato dibaatooyin fara badan oo runtii laga wada dheragsan yahbaa haysta arrimahaasoo dhan maxaa sababaya waxaynu odhan karnaa waxa u sabab ah oo aan khilaaf lahayn inay tahay ummaddu waxay kasbatay oo macaasida iyo dunuubta iyo xumahay ku dhacaysa ah waayo ilaahay sunnaha uu jideeyey waxaa ka mid ah ummaddu markay diinteeda ku toosan tahay oo wixii ilaahay ka reebay ay ka tegayso waxay tahay ummad sharaf iyo ciise ku nool bay noqonaysaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hiiliyey noqonaysaa haddii ay ka leexatana waxa ku dhacaya waxa haddaba haysta ayaa ku dhacaya waa sunnaha ilaahay in allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiruu maa bianfusihim ilaahay qolama dooriyo oo hadday xaalad xun ku jiraan xaalad wanaagsan loo saari maayo ilaa iyagu ay marka isbeddelka keenaan hadday xaalad fiican ku jiraan oo toosan yihiinna ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rari maayo xaaladdaa fiican ilaa iyagu ay xumaadaan aayadda macnaheedu saasay u socotaa sidaa darteed baa qur-aanka shawaahid fara badan oo macnaha ku tusinaya allah kaga warramaya wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir waxa idinku dhacaya waa waxaa kasbateen wax fara badan alle subxaana wa tacala uu dhaafaa ibnuqayim raxmatullaahi calayh kitaabkiisa aad u qiimaha badan oo leeyahay addaawa dawa ama aljawaab alkaafi liman sa'ala can dawaa'i shaafi magacaana wuu leeyahay wuxuu tilmaamay markuu ka hadlayay mawduucan oo mawduuca runtii kitaabkaasaa loogu noqonaya si aad uga hadlay wuxuu yidhi markuu ka hadlayey waxyaabaha ummadaha halaaga dunuubtu iyo macaasidu waxay ummadda ku samayso dunuubtu gaalnimay ka bilaabataa wixii ka hooseeyaana ee ilaahay lagu khilaafaa dembi baa la yidhaahdaa marka wuxuu yidhi ina adunuuba walmacaasi ka darari sumuumi fi labdaan wuxuu yidhi macaasidu waxyeello weeyaan oo sida qulubta waxay waxu yeelaysaa buu yidhi sida suntu ay jidhka wax u yeesho qof hadduu sun cabo dee waxa weeye naftu waa ka baxaysaa macaasiduna qalbiga sidaa suntu jidhka waxu yeelayso ay macaasida iyo dunuubta iyo xumuhuna ay qalbiga waxu yeelaan wahal fi dunyaa adduunkaba shar iyo cudurmiyuu ka jira aan dunuub iyo macaasi ahayn buu yidhi markaasuu wuxuu taxayaa ummadihii caalamka soo maray iyo wixii khayr ay ka baxeen iyo wixii ku dhacay sababtoodu inay ahayd dunuubta markaasuu le ka saaray maxaa sabab u ahaa oo waxaa weeye aadam jannada ka soo saaray waa dembigay galeen khilaafka ilaahi subxaana wa tacaala amarku amray ay khilaafeen maxaa keenay in ibliis oo jannada ku jira oo hadda luufluufo oo nacdal iyo ilaahay maarata inkaari ku dhacaan waa amarkii ilaahay subxaana watacala siduu la yimi iyo xumuu galay maxaa keenay in nimankii loodhan jiray reer nuux ummaddii nuux ilaahay u soo diray in duufaan lagu qarqiyayo biyuhu ilaa biyuhu ay gaadheen samaawaad buuraha korkooda ay gaadheen sababtu maxay tahay waa dunuubtii macaasida maxaa keenay reer caad in maxaan ku dhahdaa dabaylo inta ilaahay ku furo ilaahay subxaana wa tacaala uu baaba'ashay oo dhulka lagu daadiyey oo qur-aanku alla uu leeyay kaannahum dogobyo geetimireed dogobyadoodii kale oo gajiri daatay dad dhaadheer xoog badan bay ahaayeen maxaa saabay waa macaasida iyo dunuubta iyo xumahay galeen maxaa keenay reer amuud in lagu dhawaaqo oo mar la dulkeeno sayxa waaxida inta lagu dhawaaqo ma lagu ay baaba noqdeen oo dhammaadeen waa dunuubta macaasida maxaa keenay reer luud in meeshay deganaayeen inta la fujiyo oo samaawaadka loola baxo xaagkale loo baqaya rogo haddana dhagax lagu soo daadiyo maxaa keenay oo sababta keentay maxay tahay waa dunuubta iyo macaasida maxaa keenay reer shucayb in la dul keeno maxaan ku dhahay daruuro eh, maaragtay cadaab ah oo dabeete lagu sii daayo maxaa sababto ay tahay waxaa weeyaan waa waxay galeen oo xumaha iyo dunuubta ay samaynayeen saasuu kubu waday eh, qaaruun iyo maalkiisii iyo isagii maxaa sababay in dhulka gooyo oo markaa la waayo meelu ka baxay waxaa weeyaan sababtu waa dunuubta iyo macaasida ay galeen oo gaalnimaduba haws horayso fakullan akhadna bidanbih faminhum man arsalna calayha xaasiban ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون marka wuxuu leeyahay sheekhu kitaabkiisa maruu ka hadlayay dhibaatada macaasida iyo dunuubtu ay u leedahay bani aadamka wuxuu wa min alaahaari alqabiixa almadmuuma wاlmudirati biاlqalbi wاlbadani fi اdunya wاlآakhira ma laa yaclamhu ila اllah wuxuu yidhi dhibaatada ama raadka xunay dembigu reebayo oo qofka bani aadamka qalbigiisa iyo jidhkiisa uu ku reebayo adduun iyo aakhiraba ilaahay mooye cid kaloo suuraysan karta ma jirta buuri allah mooyaane wax garan karaa ma jiro dhibaatada dunuubta iyo macaasida ummadda ay ku hayso markaasuu soo taxaya waxa uu bilaabay uu yidhi kow waxaa ka mid ah maalan waxyaabaha aahaarta xun iyo raadka ay macaasidu reebayso xirmaanu اlcilmi qofka in cilmiga laga xarimo oo cilmigii u baran lahaa iyo diintuu fahmi lahaa macaasida ayaa dabar ah oo ka xayiraysa oo waxay yidhahdeen cilmigu waa nuur waa nuur ilaahay qalbiga qofka ku tuurayo macaasiduna waxa weeyaan waa mugdigii bakhtiinaya nuurka marka waxa weeyaan kulamaa qofku macaasi ku dhaco oo dunuub sameeyo cilmigii waa ka baaba'aya oo waxaad arkaysaa dad badanoo qur-aanka xifdisanaa markay dunuub iyo macaasi walaaqdeen waxba waa soo rogan waayeen oo kuwa ducaada oo khayrka sheegi jiray oo manaabirta mikrofoonada aad uga shaqayn jiray wax kale markay ku mashquuleen oo macaasi ay dabartay bay soo rogan waayeen maxaadaro yar jeediyaan ama kitaab yar akhriyaan waaba ku saraaxilaayeen dabar bana haysataa oo macaasibaa ku dhegan waa wax waaqaco jira imaamu shaafici raximah اllahu tacaala markii uu yimi imaam maalik oo sheekhiisii ah isagoo markaa dhallinyaro ah oo uu soo hor fadhiistay oo uu la yaabay xifdigiisa iyo fahmadiisa iyo maaragtay aqoontiisa aad u sarraysa ayuu la yaabo ku dhayagay oo markaasa wuxuu ku yidhi innii ara allaha qad alqaa fii qalbika nuuran falaa tuطfi'hu biulmati macsiya imaam shaafici waxay muuqata buu yidhi in ilaahay qalbigaaga nuur ku tuuray nuur marka waa xifdiga uu markii loo xifdiyayo oo kitaabka muwa maali buu soo akhriyo korkanka ayaa bu kitaabkanba marka xifdigiisii markuu arkay iyo fahmadiisii iyo sida marka wax u garanayo ayaa wuxuu yidhi waxaan arkaa in ilaahay qalbigaaga nuur ku tuuray nuurkaa macaasi ka ilaali saa darteed ba markii xoogaa uu qoonsaday xifdigiisii imaamu shaafici raximah اllahu tacaala waa kii sheekhiisii wakiic baan u sheegtay buu yidhi shakawtu ilaa wakiicin suu'a xifdii faarshadanii ilaa tarki اlmacaasi waahbaranii ina alcilma nuurun wa nuur اllahi laa yuutaahu licaasi markaan cawday oo xifdigiiga waxaysmay wuxuu yidhi maaragtay cilmigu waa nuur eh waxa weeye nuurkana dee waxa weeyaan waxa weeya nuurkaas ilahay wuxuu siiya markaa dee qofkii alla ka yaaba waxa weeyaan qof caasiya laba siiyo markaa cisyaanka iyo dunuubta iska ilaali macnaha hadalkaasoo kale ayuu socdaa ibnu taymiya raxmatullahi caleyh mujalladka afariyo tobnaad safxadda boqol labiyo konton buu mawduuca kaga hadlay oo wuxuu leeyahay wallahu subxaanahu jacala mima yucaaqibu bihi الnaasa cala الdunuubi salba اlhuda wاlcilmi الnaafic qaala tacaala waqaaluu quluubuna gulfun bal abaca allaahu calayha bikufrihim allah subxaana wa tacaala addoommaha wuxuu ku ciqaabaa buu yidhi markay dunuubta iyo macaasida la yimaadaan salba alhuda waalcilmi annaafic in hanuunka laga siibo iyo cilmigii naafica ahaa markay macaasi dhex galaan baa cilmigii naafica ahaa iyo waxaa laga siibayaa aqoontii baa laga siibayaa markaasuu aayaad badanoo taasi ka mid tahay buu keenaya oo markii ay yidhaahdeen kuwii gaalada qalbigaygu waa foorana waa daboola ayaa waxay bal abaca allaahu calayha bikufrihim ilaahay baa daboolay bisababi kufrihim gaalnimada oo macaasida xuma ay sameeyeen oo gaalnimadu ka mid tahay waa sababteeda ayaa qalbiga lagu malaasay marka dembiga ayaa wuxuu keenaya qalbi madoobaad sayn u tegi doonno qodobada marka uu keeno dunuubtu aaaartay reebto daxaak ibnu musaaxim wuxuu leeyahay maa min axadin tacallama alqur'aana uma nasya ila bidembin yuxdithu وذلika بأن اllaha tacaalى yaquulu wma أصاabaكم min muصiibaة fabima kasabat أydiiكum وyacفu can kaثيir وnisyaanu الqur'ani min أcظم الmaصاa'ib wuxuu yidhi ma jira buu yidhi qof qur'aanka intuu xifdiye ilaawa ilaa waxaa keenaya macaasi unbaa sababteeda ay noqonaysaa buu yidhi wuxuuna ku cileeyda ilahay baa wuxuu yidhi wma asaabakum min musiiba wax kastoo idinku dhaca fabima kasabat aydiikum naftiin wax kasbatay wey qur'aan la ilaawana masiibo ka weyn ma jirta buu yidhi qur'aan la ilaago masiibo ka weyn ma jirto marka waxa weeyaan waxaa saabaya buu leeyahay dunuubta iyo macaasida la samaynayo waxaa ka mid a ah waxyaabaha raadka xun ay macaasidu reebayso xirmaanu risqi risqiga qofka in laga xarimo oo lagu ceedhiyo ama lagu yareeyo ama barakadaba laga qaado oo alla kayaabka iyo cabsida iyo taqwadu waxay qofka u soo jiidaysaa inuu risiq wanaagsan ilaahay siiyo wax xalaala oo fiican oo baa ku baahigooyo oo ku qanco marbaa qofka xoolo badan haystaa qanaacasa aanu haysana yaabsanyah oo aan waxbaba ilahay u barakayn marka taqwadu waxay keentaa inay soo jiida risiqa laakiin macaasida iyo dunuubtu xirmaan bay keenaysaa in la waayo oo su'aal baa la isweydiin karaa nin baa wax karaa oo dadkii gaalada ahaa iyo munaafiqiin kuwaasi oo sawtarada xool ay ka dirgeen maaha dad kasta lacagta iyo doolarka iyo iyo maaragtay ay duulayso maxaa iyaga ku dhacay markaa rasuulka ka jawaabay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu leey idaa ra'ayta allaha yucطi alcabda min addunya calى macaasihi ma yuxib fainamaa huwa istidraaju uma tala rasuulu اllahi sal اlه alيه wasalam falama nasuu ma dukiruu bihi fataxna calayhim abwaaba kuli shay xata ida farixuu bima uutuu akhadnaahum baktatan faida hum muslimuun faida hum mublisuun marka wuxuu leeyahay rasuulka haddaad aragta adoon ilaahay nicmo siinayo isaguna macaasii ku jira xumay buu dhex dabaalanayaa waxana waa ku socdaano waa la siinaya waxaad ogaataa arrintaasi waa istidraaj waa nooc sabaasaba waa hoodoo ku dhimo hoodoo ku dhimo way macnaheedu oo wax wax u taraya maaha waayo aayaddaas markaa akhriyadoo alla uu ka warramay subxaanau wa tacaala falamma nasuu maa dukiruu bihi markay ka tageen wixii lagu waaniyey ee diintaha ay ka tageen ooy xaqi ka leexdeen fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay markaasaan waxaan u furray albawaab walba maal fara badan caafimaad fara badan raaxo iyo nasasho badan amni fara badan waxbaasaa loogu furay somaaragtid dahooda ku dhiba soo maafa markaasaa markay wixiisaa u dhex jiraanoo barwaaqaysan yihiin xataa idaa farixuu bimaa awtay ku farxeen oo kibir iyo rayrayl ay ka qaadeen akhadnaahum bakta fa idaa hum mublisuun markaasaanu qabanaa mar keliya markayaa la qabanaya wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya aalimatun ina akhdahu aliimun shadiid oo mar haddii ilahay qabtada meel bay tegaya khalaas u dhammaatay laga guo wixii oo dhan quuste waxba gacan waja la baabiyo la halaag waxay yeelan bashu baa laga dhiga iyaga in lagu takhallus marka waxa weeyaan macnaheedu ma aha inay tahay jacayl wixii la siiyey waa waxooda ku dhima ah risiq saxa maaha oo fiican maaha waxa weye marka waxaa ku filan qofka inuu haysto Eh, wax badan bayaanu haysanay wax kafaafkiisa ah oo fainamaa qalla wakafaa khayru mima kasura waalhaba xadiidku ah wax yar aan badnaynba laakiin kugu filan oo cid kale u baahnayn ee naftaada kifaayadeedii ah ayaa waxay ka khayr badan tahay wax fara badan oo qofka mashquuliya oo maantooda xisaabintooda iyo raadintooda oo mararka qaarkood wuxuu keenayaa xoolaha faraha badan ee qofku ku mashquulo hamun laazim hami habyo goor maaratay mashquul oo qalbigiisu aanu joogin buu keenaya wa tacabun daa'im daal joogtaa buu keenaya dabagal iyo aggay ay ka baxday hay ka dhacday inta lagu ordaya wa xasratu laana tanqadi iyo waxa le qoomama aan kala gool ahayn xoolihii lume badda intaas ku halaagantay intaa waa la dhacay intaa lama hayo mar banxadin baa naftuga baxaysaaba xoolihii faraha badna ilaanay soo maaragti marka waxa weeyaan lagama dhargo oo adduunka eh, xadiid baa wuxuu ah low kaana libni aadam waadiyaani min maain labtagaa ثالثa walaa yamla'u jawfa bni aadam ila الturaabu wayatuub اllahu calى man taab xadiikaasi bukhaari muslim ku sugaya bani aadamku hadduu laba waadi laba jeexoo maala u haysto mid saddexaad buu dalbaya alooshana ma buuxiyaan ciidda mooyaane wax kale marka godka lagu rido halkaas markaas markaasuu qaraaray inta ka horaysa waa xoolado waxbuu raadcaynaya somalia marka waxa weeyaan Eh, qofku markaa risiqa way xarimaysaa markaa macaasidu way yaraynaysaa barakaday ka qaadaysaa way xumaynaysaa oo rasuulku salawatu ullahi wasalam al xadii wuxuu ku leeyay isagoo tilmaamaya qiimaha markaad wax yaroo qanaaco leh oo wanaagsan markaad haysato waxbaba inaan kaa maqnayn man asbaxa minkum aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi cindahu quutu yowmi fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha buu rasuulku yidhi xadiikaas waxaa warinaya imaam tirmidi waana xadii xasan ah oo wuxuu yidhi rasuulku qofkii waa bariistay isagoo nabadgelye aba fii sirbihi yani naftiisa iyo ehelkiisiiy nabadgelye isagoo ku jira markuu waa bariisto caafimaadna qaba oo aan xanuun haynin maalintaana quudkeedii haysta waagaa kuberi gabalka dhocana masaariiftii haysta kaa waxaad mooddaa adduunkii o dhan loo soo jamciyey iyadoo dhammaystiran addunkii ba gacantad ku haysa waxaaba kaama maqna somaaragtid waayo dee salafka wuxuu arkay adduunyadan adduunyadan wax dee lagu raagaya maahaoo waa kiwa xadiidku idaa amsayta falaa tantadir asabaax wa idaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa haddaad galabaysato waagu inuu kuu sugin haddii waa kuu baryana galabtu inay kuu dhacayso galabaad gaari doontana ha filanin waynasaa ku jirtaa saad hadda mar baa lagu helayaa geelgeelgaagaba marka gacan waba kuguma jiraan marka haddaad caafimaad ku soo kacdo maalintaa quudkii maalintaan haysato xanuun iyo dhibaato kaleana ku haysan boqor yar baa hatay adduunka baad haysta saasaa rasulku leh salawatu llahi wasalm marka xoolo badanoo la uruuriyaa diintii kama mid ahoo maaha wax maaragtay dee la xafinayo wuxuu i walastu ara sacaadata jamca maalin walaakina ataqiya huwa saciidu wataqwa allahi khayru zaadi dukhra wacinda allahi lilatqaa masiidu maaha xoolo badanoo la ururiya sacaadadu sacaadu waa lakayaabka waa cabsashada waa bakdinta waa loo lagu xidhnaado addoonnimo la muujiyo wii lagaa rebo lagaa helo wixii lagaa reebaad ka tagto taasaa sacaade iyo liibaan iyo wanaag taasaa ah waxaa ka mid a waxyaabaha macaasidu ay keenayso tacsiiru lumuuri cala alcaasi qofkan caasiga ah ee rabbigii khilaafsan ee rabbigii caasiyey umuuraha lagu adkeeyaa markaasuu meeshu u jeestaba waa xidhmaysa albaabku garaacaba waa xidhan yihi ila waa nin meel laga haysto meelkaa laga haysta marka waxba isu hagaagi maayaan alla ka yaabkaiyo taqwadu ay soo jiidayso faraj waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayu laa yaxtasib waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh qofkii ilaahay ka cabsada ilahay wuxuu yeelaya faraj oo waxaa dhibaatada haysata oo taqwadu waxay keenaysaa damaan u tahay in ilaahay subxaana wa tacaala adoonka kan uu arrimihiisa maamulo bitaqwa ilaahi najaa man najaa wafaaza wasaara ilaa maa rajac waman yattaqi illah yajcal lahu kamaa qaala min amrihi mahraja aayaddii buu markaa uu ku nadminaya yani wuxuu leeyahy markaa taqwada ilaahay waata lagu badbaadayo oo lagu liibaanayo sida ilaahay faray waman yattaqi illah yajcal lahu mahraja marka waxaa weeye addoonku ibnuqayim wuxuu odhan jiray qofku hadduu xaalkiisa dareemo inuu rabbigii caasiyey oo albaabadan ka xidhan iyo waxaan haysta in isyaanka xaggiisa ay tahay oo hawshan ku adkaatay inay tahay saabta dunuubta xataa yaclam min ayna utiya ilaa uu ogaada looga yimi wa wuquucuhu cala asababi almuujibi lidalik iyo waxaan sababtay ku dhacday waajibsatay in meel kasta laga soo cayiro arrintaa hadduu ogaado qofku waxay ka mid tahay mima yuqawi iimaanah waxyaaba iimaankiisa xoojiya oo qofku isdareemo inuu qaldan yahay oo maxaan kule xogtaa la baxo meel baa laga haystaa diinta ilahi waa dayacday cibaado xumo macaasiyad ku jirtaa waxa keentay markaas waxay keenaysaa iimaankiisu inuu kaco inuu markaa soo noolaado laakiin waxaa daran nimaan iska warhay marka isagoo dhibaato badan haysato oo duruufiisi adkaadeen in looga soo galay diin xumadiisa iyo macaasida iyo xumuu ku jiro inuu fahmi waayo waa arrinta markaa maarata khatarta ah xun weeyaan waxaa ka ah oo macaasidu waxyaabaha raadka xun ee bulshada ku reebaysa waxaa ka mid a xirmaanu aaca aacada iyo hoggaansanka alle qofka laga xarimo waayo dunuubtani waa shay nuxsi ah shuumi xun bay leedahoo waxay dhaxal qofka maxay xumaan bay dhaxal oo kullamaa qofku rabbiguu caabudo oo cabsi meesha ay timaado oo alla kayaamuyba aaca uu la yimaado waxay noqonaysaa marka qofku inuu fiicnaado oo haddowto waxay yidhahdaan eh, khayrku iyo aacadu aacay kuu dhashaa mar kastoad wax wanaagsan samayso waad sii dhiiranaysa wa kalead samayso khayrna ad samaysato oo hadhowta qofku haddii uu jamaca laazimi jiray oo salaaddaa soox masaajidka aanu ka habsaami jirin maalintaa uu habsaamay hurda la tagto was cilkaambeeya welwel baa haya xaalad waa ku xuntay saaka jamciga ay dhaafay waayo wuxuu ka dhigan yahay sida kalluunka biyaha ka dhex baxay waa bakteeya baynamaa kacaasi macasiduna waa taasi ka soo horjeeda oo qofku markuu macaasi ku dhex jiro oo waxa walaaqanayo waxaa had iyo goor macsi u dhalaysaa macsi kale dembigu dembi buu kuu dhalaya markaasuu wuxuu noqonayaa qofkani inuu macaasidaa un wado oo had iyo gooraale hadhowta hadduu ka dhex baxo adkaysan karima iyadii buu rabaa saa darteed waatay odhan jireen kuwa khamriga cabbo kale de weeyaan marka waxa laga si yaro hawliya inuu isaga cabayey laakiin markii dambe wixii uu cudurku geliyey baalkii iskaga saaraya marka waa inuu cabbaa ka kii hore kaa qaadka cunaya wuuu leey qaadiray waba iyo adkaysan kari maayo wayaan maarata waa hayaa baalki cudurku baalku markii hore geliyey buu iskaga saaraya waa kiila wakaasin sharibtu calaa ladatin wa ukhraa tadaawaytu biha minha markii hore khamri baa wxoogaa uu bilbilaabayey macmacaansi baan uga dan lahaa buui markii dambana cudurkay geliyay saan iskaga saaraya buui markaasuu sii cabbayaba wuu isku dawaynaya dee cudur cudur buu isku dawaynaya mogti wuxuu ihi dac canka lawmi fa ina allawma igraahu wadaawinii bilati hiya kaanat hiya daau ti cudurkayga ahayd iikan buu leeyahy waa wuxuu ka hadlaya ma ogtahay khamrigii yani wixii cudurkayga ahaa iikan aan isku daweeye waa wax naftiisu ay baratay marka wuxuu rabaa iskaga saaro cudurka iskaga saaro waan xumihii buu ka ku jiraya ka fogi kari maay marka arrintu waa ku adagta somal waa ku adagta wa kaana dawaa'ii wa hiya daa'ii bicaynihi kamaa yatadaawaa shaaribu alkhamri bilkhamri buu marka waa cudurka naftiidii marka macaasi waxay keenaysaa qofkan waxaan hadduu qabsado inuu had iyo goor jecliya inuu sameeyo way macasi kala usii dhasho wada uun laakiin waa la iska goyn karaa oo macaasida qofku uu sameeyey ee daa'im u ahaa hadduu raganimo la yimaado waa la yska gurin karaa sida ilmahaba naaska looga guriyo oo marka naaska laga guriyo ilmihii markuu weynaaday marna lagama hawo qabo inuu jeclaysto naaska inuu noqdo waa ka yaqiinsoonaya waa nacaya macaasuna waa saasoo kale oo haddii naftiisa uu ka saaro oo iska guriyo oo ka joogsado uu ka guraya marka waxay keenaysaa macaasidaasi inay markaa qofka ka xarimto taacadii oo iyada unu ku mashquulsanaado oo hawsheeda ku jiro oo wixii aacee wanaagaha ah iyo lakayaabha ah ay ka xayirta bay keeni karta waxaa ka mid a ah, haddii ay badato dunuubtu eh, inay qalbiga qofka ay daboosho ilaa uu noqdo min alhaafiliin kuwa iskaba damman oo halmaansanoo wa uu ku nool yahay baan iska warhaynin baa dhici karta inuu gaaro oo rasuulka inooga warramay salawaatu ullahi wasalaamu calayh addoonku hadduu gaf ku dhaco oo gaf khata uu galo nuktat fii qalbihi nuktatun sawdaa qalbigiisa baag madow ayaa fuusha baag madow ayaa fuusha qalbigiisa haddii markaa uu ka tago dembigii oo ilaahay u soo noqdo oo dembidhaaf weydiisto qalbigii markaa waa la nadiifiyaa sida muraayadoo kale ayaa wasakhdii iyo nafushay looga safeeyoo kale ayaa qalbigu markaa u noqdo qalbi nadiifa hadduu mar labaad u soo noqdo dembigiina ziida fiiha waa lagu ziyaadiyaa baagti madoobayd xataa tacluu qalba ilaa qalbigiisa o dhan ay ka dulmarto wa huwa araan alladii dakarahu allahu fii qowlihi tacaala kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun ilaa ay raan noqoto wax qalbigiisa madoobeeya oo wuxuu odhan jiray xasanubisri huwa adambu cala adambi xataa yacmiya alqalbu waa dembi dembi ka daba imanaya ilaa qalbigu indhabeelo dam uu noqdo marka macaasidu waxay keenaysaa iska soo daba noqonaysaa ee marba intuu qofku sameeyo haddana ka daba tegayso waxaa laga yaaba marka dambe inay noqoto qalbigiisi inuu madoobaado oo raankaasi uu fuuro rasuulkuna salawaatu ullahi wasalam uu ka digey axaadiistiisa oo macaasida meelaha qaarkood buu tiltilmaamay sida xadiidkii layantahyanna aqwaamun an wadcihim اljumucaat أو ليktimana الlaه عalىa quluubihim uma layakuununa min اlغaafiliin rasuulku wuxuu leey salawaat ullahi waslm dadka qaarkood way iska dayn doonaan ka maqnaashaha jumca ay ka maqan yihiin oo qaar baa jumca aan imanayn kuwaas uu digey haddii kale waxa weeyaan qalbigoodaa la dabooli doonaa maqnaanshaha jumca ay ka maqan yihiin oo iga waayeen qalbigoodaa la nool yahay iyo wuxuu joogo toona aan ka warhayn marka waxa weeyaan wuxuu noqonayaa qofkaasi qalbigiisu markuu saa noqdo inuu markaa noqdo qalbigiisu jidh mayd ah oo dhintay qabri uu noqdo jidhkiisu qalbi maydku ku dhex jiro qof dhintay oo maxaanku dhahda jidh iska jira oo taagan oo muuqaal ah oo waxa weeyaan uu dhex jiifo qalbigii sida maaragtay qabriga oo kaleba maydka loo dhex jiifiyo buu soo baxayaa siduu lahaa fanisyaanu dikri illaahi quluubihim wa ajsaamuhum qabla alqubuuri qubuuru oo ilaahay subxaana wa tacaala oo daacadiisa laga tago oo laga fogaado qalbiga dhimashadiisa weeye oo jidhkoodina markaa intaana xabaalba tegin bay meyd yihiin markaa qalbigani waa meyd maxaanku dhahdaa meyd ku dhex jira oo intaan xabaalahaba teginba saasuu markaa cabiraya waxaa ka mid a ah markaa waxyaabaha macaasidu ay keenaysa raadkeeda ah in uu yani si guud u dhacaya oo ay ka mid tahay khasfi dadka maarag la khasifo oo ama dhulka lala gooyo ama dhulgariir lagu sallido ama waxa la maskhiya doorsoonu ku dhaco ama haziimooyine jabu ku dhaco waxyaabahaasoo dhan waxaa keenaya waa dunuubta iyo macaasta ayaa keenaysa oo aayaddii aynu akhrinay bilowgii maarata muxaadarada baa laga qaadan karaa fakullan akhadna bidembi mid kasta dembigoo faminhu man arsalna caleyh xaasiban wa minhum man akhadathu sayxa wa minhum man khasafna bihi alard wa minhum man aghraqna wamaa kaana allahu liyadlimahum walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun marka dembiga ay galeen awgeed baa siyaabaha kala duwan kuwa biyo lagu hafiye iyo kuwa dhu kale la iyo marka waa aahaarta macaastu ay leedahay oo ummadaha hore dhan wax ku dhacay oo maskhiga ah oo qaraqa laqlabiyo lagu hafiyey ah ma aha ummaddani qudheedu ka madhnaanayso oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuu sheegay ummadda nafteedu inay waddadaa hore marayso xadiidka cimraan bin xusayn ayaa arrintaa u daliila fii haadihi ummati asfun wamaskun waadfun ummaddan waxaa ku sugan buu i khasf dhulkoo lala gooyo maska oo muuqaalkooda la bedelo qadfi oo la shiido dhagaxa lagu soo daadiyo waxaaso dhan baa sugnaan doona markaasaa ninbaa ku yii muslimiinta ka mida yaa rasuul allah wamataa daaka bal xadiiskan u fiirsada arrintaasi goormay ahaan doontaa goormaa dhulka laysla goynaya goormay dhaci doontaa in maaragta dadkii la bedelo maska dhaco arrimahaasi goormay dhici doonaan إذا ظهرت القيناط والمعازف وشربت الخمور وحديثكاas تrmdi baa wriye صaحيح sunan التirmidi ayuu sheekh albani ku keenaya raqamka aduu xadiidku guud ahaan wey markay muuqdaan dumarka heesaa hadda wakhtiga dhulka laysla goynaya hadda u fiirso ee maskuu dhacayo waa markay muuqdaan alqaynaat almughaniyaat waa dumarka heesa markay muuqdaan waxaa la yidhaahdo almacaazif musiga la garaacdo noocnoocyada la garaacaya kamanka iyo maxaa layihahdaa gitaar iyo bala waxay jafa yabaantu la garaacayaan dumdamta ah ee macaazifka aalaadkaas waa marka la garaacday muuqataa arrintaas wa shurbat alkhumur khumurta marka la cabo saddexdaas daa'ir ma yeemisa maha saddexduba waa waaqicaan hadda laysagaba sheekaynay oo bulshada islaamiga ah meel kastay joogto waxaan miidiya yidhaahdaan wax la daawado iyo waxaa dhegaystaba qof dumar dhegaysay sruxaysa oo saas leh iyo mid maxaan kula dib kureeya music garaacaya waa shay iska caadiyaba oo bulshada way arkayso wax basiid ah oo aan weyn lahayn baa bulshada u arkaysa waana waxyaabaha rasuulku sheegay ummadda marka la halaagayo marka waxaasi muuqdaan khamrigii baa wuxuu noqday waxyaabaha iska caadiga ah oo waayihii hore dadku waaba qiqirsan jireene dad cabbayo meelaha dhacdhacayaan aragta iska suran kara waad le war ku noolnahay ma dal qof mujtamac bulshada islaamiga dhexdeeda dhacdhacayoo laarka khamrigu soo cabbay oo wax wax ka qabanayaan jir oo mashaakilkayna haysta ka midta marka waa daahir khamrigii oo wii musigii lacyaargaraaci baa daahir ah oo heesihii dumarkii muqaniyaadka baa daahir ah waxa la sugaa maxay noqonaysaa marka dee coqaabta ilahay naga haye khutuuradii rasuulku sheegay marka ninkaa su-aashu weydiiye wuxu marka intaasi muuqato waa marka khasfi iyo masqi iyo qadfi ku dhacaya wu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa arrin markaa khatiira oo loo baahiyay dadku digniin xoog leh nafta in la badbaadiyo ummadda bulshadu waa wax isku wada xidhan oo u baahan ummaddu si jamaaci inay u fakarto oo qofka xumaanta samaynaya xumihiisu haddaan laga hadlo wax laga qabanin waxay noqonaysaa in layswada halaago halaagu dhaco si halaaga marka looga badbaado waa in markaa laysku foganaadaa oo khayrka faafintiisa xumaha qabashadiisa laga hadlaa afa amina aladiina makaruu sayi'aati an allahu bihim alard aw yaatiyahum alcadaab min xayu laa yashcuruun wuxuu ilaha ley miyay ka aamin noqdeen kuwa xumaha ee maaragtay waxyaabaha xumahaantaa ku dhex jira an yaksifa allahu bihim alard in ilaahay dhulka la gooyo ama cadaab u yimaado meel aanay daraynseen uga yimaado miyay ka aamin noqdeen miyay ka aamin noqdeen waxaa la rabaa marka in dareen weyn inaynu qaadanno dadku waxaa laga yaaba waxyaabaha wax yaryar bay u haystaan wax fudfudbay diintu ma laha yaryaraysi waxyaabaha awaamirtee laysfarayo yaryaraysi ma leh waxyaabaha nawaahida layska reebay yaryaraysi ma leh sidaa darteed ba loo qiibay salaaddii markaasaa wuxuu yidhi aqiimuu sufuufakum saddex jeer aqiimuu sufuufakum aqiimuu sufuuf war safkiina toosiya war safka toosiya markaasuu yidhi wallaahi latuqiimunna sufuufakum allaan ku dhaartee safafka waa toosin doontaan aw layukhaalifanna allaahu bayna quluubikum ama alla qulubtiinnu isku dhufanayaadoo qulubtiinu iskin weydaarinadaad iskhilaafsan iska soo horjeeda mid ka dhigaya rأytu الrajل yulsiqu mankibahu bimankibi saaxibi wa rukbatahu birukbati saaxibi wa kacbahu bikacbi marka hadda diyaamadka la fulinaya waaan arkay u raggii saxaabadii oo ninba ninkale garabka saarayo oo maxaan ku dhahdaa ruugga ruuga ku beegayo oo canqa canqa ku beegayo si fiican safka loo taagayo baan arkay buuri halkaa waxaa ka muuqanaysaa safka oo la simi waado waxaa ka dhanay ummaddan iskhilaafto oo khilaafka ummadda haysta meelkaad ka raadinaysaan meelkaa laga baarbaarayaaye waxaa ka mida ah sufuftoo la hagaajin weyda khilaafkeeda keenaya in saa isu wada haysto oo talaba ururi weydo wuxuu is wada haysto iska wada horjeeda safkaasay ku xidhantay marka sahalashada umuuraha la sahalada maxaad u malanaysaa salaaddii baa laynaga hadlayaa safkoo la simaya waa juziya waa shay ka mida ah waxyaabaha waaweyn ee lagu dhacayana maxaad umalanaysa waxyaabaha waaweyn ee la khilaafayana maxay kula tahay haddii safkii la yidhi haddaad simi weydaan waxaa dhacaysa khilaaf baa ilahay dhexdeena dhigaya oo saxaabadii rasuulku markii yowma uxud waa garanaysaan qisadeedii yani macaasida inay keeni karto hazaa'in iyo burbur macaas way keenaysaa oo ka mid tahay markaa inay yowma uxud rasuulku markuu ciidanka qaybiyey oo qolo uu la ballamay buurta dhabarkeeda wi xaggaa dambe jooga oo haddaadna aragtaan iyadoona laga kala tegey ha ka soo kicina waatay khilaafeen amarkii halkii baa looga soo golo jab ku dhahay muslimiinta markaasaa ilahay wuxuu leey awalammaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum anaa haada markii idinku dhacday dhibaato toddobaatan laydinka dilay somaarta oo idinku labalaabkeeda samaysay hadda ka hor oo dee beder baa idiin horeysay toddobaatan aad dishay toddobaatan qabaalateen waxaad tirahdeen anaa haada arrinta waxay ka timi maxaa jabka inoogu dhacay maxaa rasuulkii baa dhex jooga oo la dakray oo dhooshii la jabiyey oo dhiigu daatay nabiyulahi moxamed salawatullahi waa macaasay dadku galeen ayaa waxay keentay rasuulka xitaa ilaa wuxuu soo gaadho salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasa waxay yidhahdeen ilahi baa wuxuu leeyahay waxaad tihahdeen xaggee arrintan ka timi qul huwa min cindi anfusikum idinka naftiinna xaggiinay ka timi ina allaha calaa kulli shayin qadir markaa idinku iska waraysa fatwadu xaggalay ka timi hawshu waa idinka cid kale ee arsan marka nasriga marka qaarkood macaasidu nasriga iyo guusha waxay u beddelaysaa haziima iyo jabbay u beddelaysaa marka ilaahay subxaana wa tacala khilaafo waa wey marka taasna waa waa waa qodob runtii aad muhim jiddan u ah oo waxyaabaha ummada ku dhacaya ee hazaaimka iyo jabka iyo burburka iyo khilaafka waxaasoo dhan waxa u sabab macaasa u sababa ibn mascuud wuxuu leey xadiid uu ka warinaya rasuulka rasuulku saxaabadu la hadla wuxuu ya macshara quraysh fa innakum ahlu hada alamr amarkan qiyaadada ummadda idinkaa iska leh maa lam ta'asu llaha intaydan ilahay caasin fain casaytumuuhu haddaa ilaahay caasidaan bacaa ilaykum man yalxaakum waxaa ilahay idinku sallidaya mid idin diirta diirasho waxaa laydhahaa kamaa yulxa hada alqadiibu sida qorigaas loo diirto qori markaa wasaaraya maxaan ku dhahay maydhaxdii maaragtay galkii buusaa maydhaxa uga qaajiyay sida kaa loo diirto kale kuwa nag idinka sii oo idin diirta baa ilahay idinku sallidaya markaad caastaan maxaan ku dhahdaa sharciga inaad caastaan oo aad markaa ka leexataan xaq xadiidkaasi waa xadiid saxiixa imaam axmed baa wariyey silsilat alxaadiis saxiixa raqam kun shan boqol labyo konton buu ku sugan yahay markaa de waa mucjizadii rasuulka ka mid ahayd markii eh, ay khilaafeen ummaddii markaa quraysh wixii ka dhashay oo de markii dambe qiyaada muddaha socotabe markii sidii la rabay lahaan waayey baa ilaahay subxana wataala ummado kale oo caajima ay markaa xilkii la wareegeen ama qolyo kale ay markaa ka qabsadeen oo dhibaato badan laysmariyey wuxuu yidhi jubayr ibnu fayr xadiidka imaam axmed warinayo bisanad saxiix maalintii qubrus la furtay oo gaalidan gacan lagu dhigay ayaa waxaa dadkii baa la kala qabtay oo dee gabal dumarkii iyo maarata wiilashii iyo raggii waxbaa la kala guray waa la kala qaybqaybiyey markaa isku ooyeen kala kala kacsatay oo la qaybqaybiyey markaasaa waxaa arkay buu yidhi abudardaa ra'aytu abadardaa jaalisan waxdow yabki abudardaa oo meel fadhiyo ooyaya baan arkay buu yidhi markaasaan waxaan ku idhi yaa abadardaa maa yubkiika fii yowmin acaza allahu fiihi alislaama waahlah maxaa kaa oohinaya maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadii islaamka cizeya sharaf oo gaalo inta gacan lagu dhigay maatadoodii la qaybsanayo maanto kale maa in la ooye miya waa maa in la farxe maxaa kaasi ah wayaxaka yaa jubayr war jubayro hooggaage maa ahwana alkhalqa cala allaahi idaa hum tarakuu amrah maxaa dadka ilaahay agtii uga dulaysan oo uga qiimo daran markay amarkiisa lumiyaan wuxuu yidhi waxay ahaayeen hiya ummatun eh, qaahira daahira ummad xoog badan oo ilaahay awood siiyey lahum اlmulk boqortooy haystay ahaayeen tarakuu amra allaahi caza wajal fa saaruu ilaa maa tara markay ilahay amarkiisa ka tageen oo maxaan ku dhahay sharciga ilahay khilaafeen baa waxaas ku dhaceen jabka iyo burburkaas waa darsilba ilaa waana oo markaa abudarda iyo taabiciga jubayr ibnu fayl kala qaadanayaan oo leeyahay markaa ummadda tan cizada iyo baawarka iyo awoodda haysatay marka ilahay amarkiisa khilaaftay waata ilahay burburiyey ee maanta aan reer bawyaa kule arrintood taagan tahay oo cid aan muslimka wax cid weydiinaynin waxaa weeye sababteedu ilaahay sharcigiisa diintiisa markay ka leexdeen oo sidii la rabay ay ugu noolaan waayeen macaasida iyo dunuubtaas baa sababaysa waxaa ku dhacaya waxaa ka oo macaasidu qofka fardiga waxay ku samaynaysaa waa sababun lihawaani alcabdi calaa rabbi waa sabab qofka ilaahay agtiina ku dulloobo ilahay agtiisa qiimo ka lahayn oo markaa qofku mar haddii aanu rabbigii u hogaansanayn oo rabbigii aanu aeecaynin wax harafa ilahay agti kuma laha qiimaha iyo sharafta waxaa lagu helayaa marka ilahay amarkiisa la fulinayo oo qofku ilaahay subxaana wa tacaala uu aeecayo oo rabbigii u hoggaansan yahay walidaalika waa kaalla qur ku leh waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim ina allaha yafcalu maa yashaa qofkii ilaahay ihaaneeyo duleeyo wax cid maamuusta kor soo qaadala maayo qof ilaahay hanay ahaanada waxay ku imanaysaa in la qaadan waayo asbaabtii khayrka wanaagga iyo sharciga iyo taacada la iman waado waxaa markaa qofku noqonayaa inuu dulaysan yahay oo mar hadduu macaasi iyo dunuub iyo amarka alle uu khilaafsan yahay dulinimaa saaran wax soo kicin karaa ma jiro wuxuu idaa kaana haada ficila cabdina binafsihi faman daa lahu min bacdi da yukrimu mar hadday arrintaas ay tahay oo isagoo halkaa isdhigay oo xumaanta walaaqanayo yaa harfaya bu yaa kor soo qaadi karaya kor ila isagaa kor soo qaado oo xumaha ka dhaqaaqo oo wanaagga u soo laabtay yaa la doonaya marka waxay keenaysaa macaasidu inuu qofku dulloobo haddii aad rabto marka inaad sharaf iyo cizo iyo makaano wanaagsan aad ku noolaato cabsida ilahay ogow taasaa markaa qiimo ay tahay oo ilahay qur-aankiisa ku tilmaamay yaa ayuha annaasu inna khalaqnaakum min dakarin wa unha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم kaydinku sharaf badan ilaahay agti ee idinku qiimaha badani waayo kaydinku cabsi badan marka cabsida yaa la ka yaabka ayaa lagu helayaa sharaf iyo qiimo haddii kale qofku wuxuu noqonaya qof dulaysan oo ihaanaysa ilaahay agti wuxuu rasuulku yidhi fannaasu rajulaan dadku waa laba nin barun taqiyun kariimun cala allah qof ilaahay u adeecsan oo alla ka yaab ah oo wanaagsan kaasi waa kariimun cala allah ilahay agtiisa waa qof ku wanaagsanoo sharaf buu agtiisa ka leeyihi wa faajirun shaqiyun hayinun cala allah waa nin maaragtay fallaag ah oo daacadii ka fallaagoobay oo maaragtay dhul darsan fogaado xumaaday ilahay agtiisa kaasina waxa weeyaan waa ku ihaanaysay waa dulaysan yahay tirmidi baa wariyey waana a ah macaasidu raadka ay reebayso waa cudurkii ummadaha khalaaiqdii adduunka soo maray cuduradeedii wey macaasidu sidaa darteed zubayr ibnu cawaam saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu warinaya xadiidkii rasuulku yidhi dabba ilaykum daa'u lumami qablakum waxa idiin soo dusay oo soo gaadhay oo idinku dhacay ummadii idinku horreeyey cudurkoodii alxasadu waalbaqdaa waa xasadka iyo nacaybka hiya alxaaliqa laa aquulu taxliqu الshacr walaakin taxliqu اddiin odhan maayo markaa arinta noocaasa ee xasadka iyo isnacaybka wuxuu yidhi waa xiirto odhan maayo markaa timay xiirtaaye diintay xiiraysaa oo marka dadku isnacaan oo isxasdaan oo qulubtooda markaa kala jeesato waxay noqonaysaa markaa diintooda meesha ku lunta xadiidka tirmidi baa weri waa xasana oo xaaliqadaas macnaha waxaa loo jeedaa waa qofka diintiisa inay halaagayso mar kale markaad dunuubta noocyadeeda kala duwan ee markuu ka hadlayay gardarrada bakyiga iyo dulmiga iyo riximgoynta wuxuu yidhi rasuulku salawaatu ullahi wasala xadidka abu daawuud warinayo bisanad saxiix uu ku warinaya maa min dembin ajdara an yucajil allahu tacala lisaaxibi alcuquubata fi اdunya maca ma yadakhiru lahu fi اlaakhira milu اlbagyi waqatiicati اraxim dembi uga habbooni ma jira buu ku leeyahay rasuulku ilaahay ciqaabta inuu soo dedejiyo adduunka iyadoo ay la jirto wixii loo kaydiyey ee markaa ciqaaba aakhirana bakyiga gardarrada iyo raximka la gooyo marka gardaradu iyo dulmiga iyo xadgudubka iyo rixilgoyntu waa arrimaha degdeg u keena qofka in la ciaabo ciqaabi ku dhacdo ciqaab degdega ku timaada adduunkiisa iyadoo jirto haddana dhici kale loo keediya aakhira ay jirayso waxaa kaloo markaa meesha ka muuqanaya eh, dulmiga ama baqiga xadgudubku waa waxyaabaha markaa dunuubta waaweynee khatartaa ee qudhida dhibaato badan ku reebaysa qofka raadkiisa naftiisa waa kii ninkii naadimka wuxuu lahaa cadliga ilahay waxaa ka mid a ah xitaa buuri buur hadday ku tacadido in buurta ilahay baabiinaya buu ihi فلو bغى jبل يوما عlى jبل landanka minhu acaalihi waasfalahu wuxuu yidhi haddii maaragtay buuribuur maalin ku gardarooto taa gardarootay kor iyo hoos dukur daakun baa laga dhigaya buuri marka dulmigu wax la ogol yahay maaha marka daa'ul umam xadiid kalaa rasuulku ilaa toddoba nooc oo macaasida ah buu wuxuu ku tilmaamay cudurrada ummadda oo cudurrada ummadaha ku dhaca wuxuu yidhi sayusiibu ummatii daa'ul umam ummaddayda waxaa ku dhici cuduradii ummadihii hore ku dhacay cudurka ummadihii hore ku dhacay faqaaluu yaa rasuul allah wamaa daa'u lumam ummadaha cudurkoodu muxuu ahaa qaala alasharu alasharu alasharu waalbadaru wاltakaahuru wاltanaajusu fi اddunya wاltabaagudu wاltaxaasudu xataa yakuuna albagyu waa toddoba nooc taqriiban ashar waxaa la yihahdaa waa qofku nicamta inuu ka gaaro wix ilaahay siiyey ee nicama uu hayn kari waayo oo hadda kufraau nicamku iska fara badan yahi waad arkaysaa nin xoolo badan haysta oo intaas ilaahay u nimceeyey haddana aan deganayn oo waxba maanahayan ku leeyihi waxba gacani uga jiraano intaa mid caydiya wax qaato meel tacbaan ah ayuu isagoo boqol geel ama laba boqol haadle ama dee maasha alla xaaladdu ay fiican tahay uu maantana gargaraacaya kufrada nicam bay ka mid tahay nicamta ilahay ku siiye ruuxaad haysato iimaanso ilahay nicam buu ku siiyey waa ashar baa la yihahdaa batalkuna waa kibirka iyo qooqa qofku inuu nicam tahay ladnaanta aطuqyaan inta nicma ayaa la qofku in markaa nicaamta marka ilaahay siiyo uu qooqoo kibro attakaaur waa xoolo urursi inuu maanta alhaakum takaaur kala badsi maanta hore xoolo ururin buu ku jiraa waa cudurraday ka mid tahay tanaajusku waa waa fallisaad beeraadka qofku inuu iibka xaggiisa uu qof kale ku falliso iibkiisa iibsado waxaa ka mid ah atabaaqud isnacayb iyo iscaraod iyo iyo xasad ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah baqiga gardarrada arrimahaasoo dhan waxay keenayaan waana xadiidka imaam xaakim baa wariyey sheekhu albani waa taxsiiniyey saxiixadiisa marka waxa wey waa daau umam marka cuduradaasi waa cudurro dilaaah oo khatara oo wax fasahaadinaya oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo inoo sheegay weeyaan waxaa ka mid a eh, waxyaabaha raadka uu reebayo macaasidu ay reebaysa waxaa ka mid a waa mumxiqatun barakat alcumri wa barakat alrisqi wa barakat alcilmi wa barakat alcamali wa barakat ataaca waxa la wixii barako dhan bay macaasidu baabiinaysaa cumriga barakada ka qaadaysa risiqa barakaday ka qaadaysa eh, cilmiga barakaday ka qaadaysa camalka uu qabanay barakaday ka qaadaysa daacada hoggaanska barakaday ka qaadaysa oo macaasidani waa shay xunoo waxa weeyaan adduun iyo aakhiraba qofka way baabiinaysaa waxaa laga yaaba qofkan cumrigiisii mar hadduu macaasi wax walaaqanayo baraka male cumrigiisi sanawaad badan ba ha haddana wax badan ma taxsiilin oo ma keenin ka tegitaanka macaasida laga tago iyo waxyaabaha ilaahay xarimay waxay sabab u tahay barakaadku inay soo degaan iyo khayraadku oo wax kastaa barakoobaan xooliyaa barakoobaya risiqaa barakoobaya dhulkaa barakoobaya amniya nabadgelyaa la helaya waa ka ilahay walow ana ahla alquraa aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaati min aلsamaaءi wاlard walaakin kadabuu faahadnaahum bima kaanuu yaksibuun marka waxa weeyaan dee waxay keenaysaa allakayaabka iyo taqwada iyo cabsidu in ilaahay subxaana wa tacaala barakaadka samada furo oo naxariista roobka wixii dhulkana ilahay baad ka soo saaro iyo beeraha iyo xoolaha iyo ubadka iyo maalka intaba ilahay wuu barakaynaya subxaana wa tacaala laakiin macaasidu waxay keenaysaa in waxaasoo dhan barakada ay ka qaado marka waa isu cagsi waan low istaqaamuu cala aariiqa la asqaynaahum maa'an hadqan hadday waddada ku toosnaadaan oy toosnaan lahaayeen waxaan ka waraabana biyo maaragtay fara badanoo wanaagsan ayaanu siin lahay marka taas waxay keenaysaa macaasidu inay khayr oo dhan kaa xayirto ayay keenaysaa xudayfa ibnulyamaan ba wuxuu yidhi rasuulka maali maalmaha ka mid a ah, istaagay fadaca annaas dadkii buu u yeedho wuxuu yidhi halumuu ilaya war ii kaala egbarkaarada fa aqbaluu ilayhi fajalasuu intay us yimaadeen bay harana fadhiisteen rasuulka markaasuu yidhi haadaa rasuulu rabbi alcaalamiina jibriil kaasi waxa weeyaan waa rasuulka ilahay soo diri waa jibriil nafata fii ruucii naftayda oo ku tuuray annahu laa tamuutu nafsun xataa tastakmila risqaha nafi dhiman mayso ilaa risiqeeda ay dhammaysato naf kastaaba koobka biyaha dhicda u dambaysa ee ilaahay u qoray ilaa ay dhammaysato ka bix maysa adduunka kale wainabtaa calayha dib baa uga dhaco waxyaabaha maarata la siinayaa fattaquu llaha alla ka cabsada waajmiluu fi alab waxa doonisteeda alabka wanaajiya walaa yaxmilannakum istimtaa'u risqi haddii risqul dibidi ka dhaco yaan idinku xambaarin an ta'khuduu bimacsiyat illaahi inaad ilaahay cisyaankiisa ku qaadataan oo xalaasha haddaad yar weydo xaaraan ha raadin anigu waxaan u dhiganaya ha odhannin cagta u dhig oo maaragtay xaaraanta iska ilaali fa inna allaha laa yunaalu maa cindahu ila biaacatih ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu hayo laguma gaadho aacadiisa mooyaane waxa waayo khayraad oo nicam ah lagu helayaa oo risiq wanaagsana oo cilmiya oo ilaahay maaragtay waxaad u baahanta ku siiyo daaca lagu helaa xadiidkaasi atarkiib watarhiib ilmundiri ayaa soo saaray waana xadiid xasan ah marka waxaa weeyaan risiqa waasica iyo camalka waxaasoo dhan waxay ku barakoobayaan waa daacaadka ilaahay subxaana watacaala ateecayo ayay ku barakoobayaan walidaalika waxaa camal kale marka qaarkood uu qofku samaynaya isagoo daaca ku jira oo wanaag samaynaya baa macaasidu barkada ka qaadaysa waxaa u daliila xadiidka tawbaan oo ibn maaja u wariyey waana xadiis saxiixa wuxuu rasuulku yidhi waxaa nii sheegaya aqwaam qolaa nii sheegaya ummaddayda ka mid ah ya'tuuna yowma alqiyaama bixasanaatin amhaali jibaali tihaama biidan waxay la iman doonaan maalinta qiyaame buuraha tihaama la yidhaahdo xasanaad leeg buuraha waaweyn xasanaad leeg oo khayraad ah ayay la iman doonaan fayajcaluha allaahu haba'an mantuuran baaba waa ilahay ka dhigaya wax allaale wixii buurahaas xasanaadi leekaa oo dhan baa ilaahay baabi'inaya markaasaa hawbaan baa wuxuu yaa rasuula sifhum lana jallihim lana nimankaa noo sifee nimankaa noo fayd oo maar bannaanka noo soo dhig aanu fahanna noo caddee nimankaa an laa nakuuna minhum wanaxnu laa naclam saanaan u noqon annagoo nogey war ma qabtay nugu eh, sifaadka iyo dadkaas haddaan ogaanno way is ilaalinaynaye saanaan uga mid noqon oo maxaa inagaan ka warhaynin noo sheega rasuulka ilaahay markaasaa rasulku wuxu salawatu ullahi wasalam alay amaa inahum ikhwaanukum wa min jilda horta waa walaalihiin muslim ah idinka idinka mid yihiin wayaakuduuna min alleyli kamaa taakuduun xadiikan wa xadis culus ogaada habeenkiina waxay qaadanayaan wax ka qaadataan salaatuleyl bay tukanayaan habeenkiina salaatuleyl bay tukanayaan walaakinahum aqwaamun idaa khalow bimaxaarim illaahi intaakuwa laakiin waa qolo markay shay xaaraana la gooni noqdaanba ku dhacayaan u abbayeelay manaa wa macaasidii buu ku degdegaya saad duleelkuu tukanaya mar saa duleel tukanayo salaaddii kale jamac iyo faraa'idda meel buu saaray soo ma aragtid laakiin xaaraantii uu abbayeeli maayo faaxisha hadduu zina arkan waa dhag buu ku siinaya waxoogaa xoolaa hadduu hel afku isaga dhiganaya qaar baa salaadana tukanaya waxaan aan ka xaaraansanayn xoolaa iska cudariiqaya waxay arkaanba xaaraan iyo xaaraan iska guranaya marka waa noocaas khatarta ah oo berri kamaalin wuxuu soo tabcay oo dhammi waxay noqonayaan baaba waa kii saaxibu qaxtaani lahaa waidaa khalawta biriibatin fii dulmatin wاnnafsu daaciyatu ila اطugyaani faاstaxyi min nadar ilaahi waqul laha ina aladii khalaqa الظalaama yaraani haddii naftaadu adoo meel mugdiya jooga inaad xumaan ku dhaqdhaqaaqda ay doonto waxaad tahay istaxyi min nadar illaah naf yahay ka xishood aragga ilaahay naf yahay ilaahay wuu ku arkaaye ka xishood waxaad ku tidhaahdaa ina aladii khalaqa adalaama yaraani allihii mugdigaan abuuray way jeedaan allihii mugdigaan abuuray way jeedaa naftaada ku dheh oo ka joogso xumaad aad naftaadu maagan tahay oo ay inay ku dhacdo waxaa ka mid macaasidu ay leedahay ay keenayso tuuriu dulla walaabudda waxay dhaxalsinaysaa qofka waxa la yidhaahdo dullinnimo macaasidu waana khasab inay dhacdo waayo cizada iyo sharaftu iyo wanaagu طaacaday ku timaadaa man kaana yuriidu اlciza falilaahi اlcizatu jamiica qofkii cizo doonaya dalbaya ilah aggiisa ka rabay allay u sugnaatay maxaa lagu helayaa cizada iyo sharafta waxaa lagu helayaa طaacada ilaahay iyo amarkiisoo la fuliyo iyo acmaash saalaxaadkoo lala yimaado laakiin hadduu qofka daacada ka tago oo macaasidii walaaqdo waxaa markaa dulinimaa saaran walidalika waa ducadu ahayd innahu laa yadilu man waalayta walaa yacizu man caadayta oo markaa cidda adigu weli u noqoto dulinima waa ka fogta qof adigu colaadisayna cize iyo agisa ma taalo nin macaasi ku jira ilahay u colaadiye ya dagaal buu alla kula jira nin ilahay caasiye waxa weeye waxba ma yaalin oo rasuulku waa kiraya macshar alansaar alam takunuu adillatan faacazzakum allah miyaydin ahayn dad adille oo iska maaragtay liitaan oo ilaahay aadun cizayn diintaydinku xiiseen qaaluu sadaqa allah warasuuluh ilah iyo rasuulkiisa ayaa run sheegay xadiidka imam axmed werweri sanadkiisna waa saxiix waxaa cumar bin khataab radi allahu canhu maalin maalmaha ka mida ah wuxuu la hadlay abi cubayda ibnujaraax markaasuu xaaladdu say ahaayeen markay gaalo ahaayeen iyo markay islaameen say ahaayeen buu tilmaamo wuxuu hi innaa kunna adalla qawmin waxaanu ahayn dadka dadka ugu dullaysan baanu ahayn baanu carabnahay faacazana allahu bilislaam ilahay wuxuu nagu ciseeyey oo nagu sharfay oo qiimo noogu yeelay waxaa weeyaan islaamnimadaa famahma natlubu alciza bikayri ma acazana allahu bihi adalana allah mar aanu ka dalabno cizada iyo sharafta xagga alle meelaan ahayn ilahi waa na oo wax maanta muslimiinta haysta dhibaato haysta cize iyo sharaf waxaa laga raadaya gaaladii cadowgii ilaahay ee ilaahay ee ka gaaloobay baa hoosta lagaga naban yahay isagunbaa wax la moodaya isagaa laga tala qaadanaya isagaa gacanta loo horsanaya isaga marka hadduu kaa raali yahay maasha alla mubaarak baat adii gaalku gaalku hadduu dhabarka kaa taabto gaalku hadduu dhabarka kaa taabto maasha allah xaalkaaguma xuma soo meel aad u liidata ummad maraysa oo waxa weye si fiican baa maskaxda looga qabsaday dad la qabsanaad mooda adoo baabaay marka cumar bkhataab hadalkaa uu sheegay hadal culus weeye dad dullaysa naflayn baanu ahayn laakiin ilahay wuxuu nagu ciseeyey oo sharaf noogu yeelay ilaahay diinkiisa mar kastoo aannu sharaf ka raadinno diinta meel aan ahayna ilahay waa na dulleeyaa muslimiintana saasa ku socota oo kullaba meel kale ay gacanta u taagtaagaan allah subxaana wa tacala waa dulaynaya waana waxa socota waa kii rasuulku dhahaa wajucila dillatu wاsagaaru calaa man khaalafa amri dullinnimo iyo hawaan iyo hoosayn wuxuu u sugnaaday ciddii amarkay khilaaftay buu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidka imaam axmed baa wariya waana xadiid saxiixa marka waxaa weeyaan eh, waxay keenaysaa macaasidu waxay keenaysaa macaasidu dulli qofka furay ay keenaysa waa kii lahaa ninkii naaimkaa ah, raayt dunuuba tumitu quluuba waqad yuuriu dula idmaanuha watarku dunuubi xayaat quluubi wakhayru linafsika isyaanuha yani waxaa arkay dunuubtu qalbigay maarata baktiisaa buuli oo markaa daa'imiddeeda haddi goor qofkuu daa'imo oo joogteeyana dullinimay dhaxalsiisaa buuli marka ka tegitaanka dunuubta laga tagaa waa xayaat lquluub nolosha qulubta nolosheeda weeyaan markaa naftaada waxaa u fiican inaad arrinta noocaasa ka soo horjeesta buu ku leeyahy ibnuqayim qudis waa kii lahaa wa huwa almucizu liahli طaacati wadaa cizun xaqiiqiyun bilaa buطlaani wa huwa almudilu liman yashaau bidilati daarayni dulla shaqaa'in wa dulla hawaani alla waa allah wax cizeeya dadka ahlu طaaca buu cizeeya cidda u hoggaansan ee amarkiisa fulinaysa ee wuxuu ka reebay ka hadhaysa ciddaasa alla subxana wa cizeynaya waana cizi xaqiiqii oo aan bilaa budaani buudi wuxuu duleeyaa cidduu doono oo waxa weeyaan daarood maaragtay eh, dulli shaqaa oo shaqaynimoah iyo mid yani maarata hawaanood hoosayn ah buu ilahay subxana wataala duleynaya marka hadduu saaxibu macaasi yahay akhriya adduuntoona naf kuma haysto marka waxa in dadku ay dareemaan sharaftiiyo qiimuhu iyo cizadu inay tahay diinta ku dhaqankeeda oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh xaaladaha oo dhan waa ka saadaaliyey wuu ka tarabuay wuu ka sii waramay oo duruufo ayna haysta waa kii xadiidka cabdillahi bni cumar ee macruufkaa ah. abu daawuud wariyey idaa tabaayactum bilciina waakhadtum adnaaba albaqar waradiitum bizarci wataragtum aljihaad sallat allahu calaykum dullan laa yanzicu xataa tarjicuu ilaa diinikum oo haddii nooca ciinada oo buyuucda aan bannaanayn ah haddaa wax u kala iibsataan oo aad looda dabada qabsataan oo macnaha aad ku waxaa la yidhahdaa adduunka shaqayntiisa iyo beerafalideeda oo jihaadkaa ka tagtaa ilahay wuxuu idinku sallidaa dulli buu dushina saara dulli oo aan markaa dulligaas aan laydinka siibaynin oo alla aan idinka siibaynin ilaa aad diintiinna u noqotaan xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa diintiinna u laabataan noqoshada diinta marka waxaa weeyaan kitaabka iyo loo laabto halkaasaa xalku ku jira oo laga run sheego oo noqosho fiican oo sax ah oo ku dhaqan ah lala yimaado halkaasaa waxaa soo baxaysa markaa cizada ummadda iyo sharafteedu halkaasay gelaysaa waxaa kaloo ka mid ah oo cuqubaadka ay keenayso macaasidu iyo dunuubtu annaha tuziilu الnicam alxaadira wa taqطacu الnicam alwaasila wa taxullu الniqam waxay keenaysaa inay nicmada joogta baabi'iso waxay keenaysaa ta soo socota inay goyso waxay keenaysaa inay maarata dhibaato inay keento dhibaato iyo maarata waxla'aan iyo dhibaato keento oo taasina waa shay mujarad ah nusuustuna ay tilmaamayso oo adduunka qofka bani aadamkaa ee addoonka ahi waxaa weeyaan nicmo kastoo uu waaya dembi baa lagu waayaa niqmo kastoo timaaday abaar iyo faqri iyo waxla'aan ku waabsantana waxay ku imanaysaa macaasi iyo xumaana la yihiin oo waxaa lagu ilaaliyaa wanaagga iyo nicamta waxaa lagu ilaaliyaa waa aacada aacada ay ilaalinaysa oo de aayaddii wama wayacfu can kaiir waxaa idinku dhacaya jirkiinna iyo badankiinna iyo maalkiina xoolihiinna iyo awlaadiinna oo wax kasbateen marka kasabku waa macaasiya iyo dunuubtaa loo jeedaa xadii baa wuxuu ahaa makhtalaja cirqun walaa caynu ila bidambi yani waxoogaa xiidma dhaqdhaqaaqa qofka oo maaratay iyo ilitoona dembi bay la dhaqaaqayso manaa xawdh aggii wamaa yadfac allahu canhu akar waxa ilahay ka difaacayo qofka ayaaba ka fara badan abraani baa wariye waana xadiis saxiixa markawaxaasn waxay kutusinayaan in dee ay noqonayso dunuubtan iyo macaasidani inay khayr badan kaa tagsiinayso oo weliba ilaahay subxaana wa tacaala dadka wax badan buu markaa xilli kale loogu talagalay walobimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba waa ka alla yidhahda wa tacala oo rasuulku salawaatu ullahi wasalamu alay xadis wuxuu ku leeyahay low allaha yu'aakhidunii wa ciisa bidunuubina lacadabna walaa yadlimunaa shaya haddii ilaahay noo qaban lahaa aniya ciiseba dunuubteeda nabiyulahi ciise waana cadaabi lahaa walaa yadlimuna shay waxba nama dulmiyeen markaas waa ashaara bisabaabati waladi aliha buu ku ishaaray salawaat ullahi wasalaamu calayh marka dunuubta khatarnimadeeda ayuu tilmaamaya rasuulku salawaat ullahi wasalam calayh marka waxyaabaha dhacaya ee masaa'ibta ama abaaraha ama roobiyala'aanta ama cadow la ysu sallido ama khilaaf ummadda ku dhex jira waxaasoo dhan waxaa weeyaan khaal ku dhacaya xaggii tadayunka dadka iyo bulshada ay ka fogaatay oo macaasida iyo dunuubta ay gashay ayaa keenaysa dalika biana allaha lam yaku muqayira nicmatan ancamaha calaa qowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim marka waa ka alla yidhi subxaana wa tacaala gallada iyo nicamta qofku haysto alla ka kaxayn maa ilaa iyagu ay iska kaxeeyaan oo waxaa la doonaya marka in lagu ilaaliyo si nicamtu ay u ilaashanto aanay u zuulin waxa lagu dabrayaa ee lagu ilaalinaya waa shukrinaqa ilaahay baa lagu shukrinaaya qofku wuxuu ku ilaalinaya nicamta iyo gallada ilaahay ku siiyey ma haddaad ilahay ku shukr carabkaad ka shukrido jawaarixaad ka shukrido cibaadadii taacadeeda la timaado taasaa lagu ilaaliya idaa kunta fii nicmatin farcaha fa ina almacaasi tuziil annicam wa xaafid calayha bishukri ilaahi fa shukru ilaahi yuziilu nicam marka waxaa weeyaan eh, haddaad ku sugan tahay nicmo ilaasho buu yidhi waxay zuulinaysaa eh, maxaan ku dhahdaa eh, nicmada waxaanaad ilaahaysaa shukriga ilaahay fa shukru ilaahi yuziilu niqam shukriga ilaahay subxaana wa tacaala aad aad ku mahadisaa wixii niqam ee wixii baas ee dhib ah ayaa shukrinoqu markaa zuulinaya marka waxa weeyaan wixii aad haysana waa lagu ilaalinaya waxa soo socdana waa lagu keenayaa shukrinaqa waitaadana rabbukum lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid oo markaad ilaahay maadiiso alla subxaana wa tacaala uu siinayaa waana ku ziyaadinayaa waxaa ka mida ah oo ay keenaysaa macaasidu zawaalu اlamni wاliطminaan can alafraadi wاlmujtamacaat in la waado nabadgelyo iyo xasilooni bulshada iyo afraadduba oo mar haddii dadku ay macaasi galaan iyo dunuub ay xoo walaaqdaan markaasaa waxaa loo taagayaa maxaan ku dhaha colaado iyo maxaan ku dhahdaa faqri iyo dhibaato loo taagay sida ilahay qur'aankiisa ku leeyahay wadaraba allahu maala qaryatan kanat aaminatan muطma'ina yaأtiiha risquha ragadan min kuli makan fakafarat biancum illah faadaaqaha allaahu libaasa aljuuci waalkhawfi bima kaanuu yasnacuun waa tusaale ilaahay wuxuu yidhi magaalo ayuu ka warramay xasiloon nabadgelyo haysata risiqu waasicu iyo meel kasta uga yimaado markaase waxay nicamtii ilahay bay ka gaalowda markaasaa ilaahay wuxuu ugu bedelay meeshii barwaaqada iyo ladnaantana gaajaa loogu bedelay khawf meeshii amni iyo nabadgelyadiina cabsidaa loogu bedelay waa bimaa marka macaasida iyo dunuubta iyo xuma ay baa nicamtiina waxaa lagu bedelay juuc iyo gaajo amni iyo nabadgelyadiina khawf iyo cabsia lagu bedelay waa ummaddana wax ku dhacay ummad iska deggan oo barwaaqaysan oo ilaahay maal siiyey oo xoole adduun noocay tahayba ilaahay dalkan waa dhigay waa dalka adduunka dhulka u badan bu dhulkan ka mid yahay oo beer haddaad tidhaahdo xoolo haddaad tidhaahdo bad haddaad tidhaahdo kalluun iyo wixii jira duni nimcaysan iyo dhul waasica oo aan iska bannaana ah barwaaqada iyadoo la iska haysto oo wax dhisan yihiin oo maamulo dhisan yihiin bay kibreen markaase intay kibreen baa xabadda la iskala daalay oo laysu jabhadeeyey iska saaray waa taa meel laga soo qabta la'yahay waa taa la is oo wax dhammaanaya arrintu aan ahayn soo afjarmi weyda baasha marka ilaa hadda dadkii fahmin dee laga soo galay ila cudurka haddaadan fahmin dawadiisa heli marka cudurku toobadkeen baa loo baahanyay ummadda wixii dhex ka heshiiso oo maaragtay waa la xiwaar maftuuxay furto wadahadal iyo eh, maaragtay wadahadlaan wax dhex maray wayeshiiyaan way ka baxaan maaragtay waxa macnaha lahayn ka baxaan markaasaa ilaahay markuu arkay in daacad yihiin oo issoo noqdeen oo israbaan oo maxaan ku lehay saamaxaan oo iscafiyaan ilaahay subxaana wa tacala wuu barwaaqaynaya qiimuu yeelaya sharaf bay yeelanaysaa inta ka horaysa miyaa waa iska burburiya baayaalka haysta weeyaan marka waxa weeyaan waa sida diintu ayna farayso noo sheegayso amniga iyo idminaan iyo xasilooni waxaa lagu waayayaa waa macaasida iyo dunuubta iyo xumaanta ayaa lagu waayaya wixii la haystay khayra wamaa kaana allahu liyadlimahum walaakin kaana anfusahum yadlimuun kale subxana wa taala waxay keenaysaa macaasida iyo dunuubtu tuujibu alqatiica bayna alcabdi wa bayna rabbi kala go addoonkii rabbigii ayay keenaysaa dunuubtu oo markaa qof markuu macaasi iyo xumaan ku dhaco asbaabtii khayrkaa ka go'aysa asbaabtii sharkaa ku xidhmaysa wuxuu noqonayaa markaa qof aan maxaanku ahay rabbiga xidhiir la lahayn oo shayaaiin iyo ciidamo kale marka ay kaxaysteen oo haystaan cuqubada macaasna waxaa ka mid a ah, tuahiru ka taaiiri alamraadi fi alabdaan quluubta inay saamayn weyn ku leedahay shakhs kasta qalbigiisa sida maxaanku dhahdaa xanuunku uu jidhka u saameeyo xumadda iyo maaragtay waxaa qof ku dhaca jidhkiisa say u saamaynayso kale waxay qaarkood waxay ku shabbahayaan haddii qofka maalan la siiyo cunno fiican loo keeno laakiin sun loogu rido balka waran suu malabsanayo u macaansanaya cunnadii u daliigayo markaa cuno wixii caloosha ku dhacaan suntawna khalaas waa kale sakaraad weya sun buu cunaa ninka marka waxa weeyaan macaasina waa caynkaasoo suu macmacaansanayo macaasidii bay meel baas ka tuuraysa iyo iyo meel baa maarata cuquba ahoo dee ma iyo aakhiraba ay halaagaysa marka waxa weeyaan waa dhibaato xoog leh ayay ku haysaa qofka macaasi ee dunuubtu wuxuu dunuubtu waa waa jiraaxaad waa dhaawacyo dhaawacuna marka qaarkood dhaawac dilaabaa jira dhaawac qofka hadduu ku dhaco kow ka siinaya marka wuxuu uhi walaa taqrab ilamra alxaraama fainamaa xalaawatu tafna wayabqaa mariiruha ha u dhowaan buu shayga xaaraanta way xalaawadiisu way dhammaanaysaa xalaawatu tafna maxaa baaqaynay kharaarkeeda iyo maarata kiiskeeda iyo dembigeedii baa hadhaya oo hadda qofka bani aadamka hadduu si fiican u fakaro haddii nin dhakhtar hadda ku yidhah gaal baa aada doonee xanuunkaasaa ku haya waxaan kaaga digayaa inaad waxa noocaasa cunto haddaad waxaa cunto khatar baa naftaada ku jirtaa maana iska dira hataa kuwa qaadka maaragtay dhakhaatiir baa qaarkood yahay haddaad joojin weydo dhimanaysa markaad iska tegaya qaadka soomaalida kuwa noocaasi war maxaa kaaga kitaabna lagama akhristo irbadaan iskaga mudee diin baa dadka kaxaysa lakiin haddii diintu ka tago diido inuu ka tago waxaa laga yaha nafti marka u baqo oo leeyahay haddaad baalkaas sii wado markaas daynaya waa bani aadamka dabciisu ay ka maqtay marka haddiiba bani aadam wax kuu sheegay gaal oo ku yidhi cudurka ku haya haddaad iska dayn weydo khatar baa naftaada ku jirtaa ba ilaahay ka waran anuga cudurku kuu sheegayo rabbigaa ku abuuray ee adduunkan ku keenay ba ku leeyahay war macaasida iyo dunuubtu waa halaagaaga war macaasida iyo dunuubtu oo ku baaba'ayso adna waxaad leeya maya waan wadanaya bani aadamka gaalkaa wuxuu kuu sheegay dhakhtarkaana waad aqbashay waad ogolaatay markuu yidhi waxaan iska daa soo taraxuma maaha marka qofku inuu fakaro oo isilaaliyo naftiisa suu badbaadiyo ayaa la doonaya dulmatun filqalbi bay keentaa mugdi qalbiga ah oo saynu hore usoo sheegnay dee qofku markuu macaasiha sameeyo waxaa weeye shar dhan baa qalbigiisa fuulaya rasuulku wuxuu laha inna haadihi alqubuur mamluu'atun dulmatan calaa ahli xabaaluhu waxaa weeyaan dadkeedii bay ku madow yihiin waa mugdi meeshani wa ina allaha caza wajal yunawiruhaa lahum bisalaatii calayhim tukashada ku tukanayo ayaa ilahay ugu nuuraya markaa qabriga ugu nuurinaya marka waxa weeyaan macaasida iyo dunuubtu waxay madoobaynaysaa qalbiga qof xadiikaas sax muslim ku sugayay qalbigay madoobaynaysaa marka waxaa rabaa in layska ilaaliya si aan qalbigu madoobaan waxaa ka mid a xadiidka rasuulku sheegay yani waxyaabaha ka ratimaya dunuubta axaadiid gaargaar ayaa jirta oo rasuulku taabanayo xadiidka ibnu maaja oo darajadiisu xasanka ahayd oo shantii umuurood rasuulku ka hadlay oo ay ka tahay dadka qaarkood dadku hadday badiyaan macaasida oo zinada iyo faaxishada ay badiyaan waxaa ku dhacda buu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ku dhici jirin markay zinada muujistaan ee sameeyaan ee badiyaan waxaa weeye waxyaabahan dee faraaba cudurrada ku dhacaya kasarre iyo idis iyo waxyaaba inaan aqooni baaba qofka ku haya waxaad goor le ka baxaysa qofkiisa si deg degaa ah loo dhimanaya marka waxa rasuulku ka sii warramay oo waa marka macaasidu iyo zinadu ay muuqata rasuulku yidhi waxaa ka ah marka miisaanka iyo wixii beeg ahaa la nuqsaamiyo oo wax la miisaamayo ama la galaamaynayo ama la bardaaminayo waxyaaba la kala iibsanayo iyana waxaa ka dhasho oo macaasida noocaas ka ratima la abaaro in laysku madax maaragtay jawr ah oo dulmi dadka ku xukumta baa lagu sallidaya hadday zakadii dadku bixin waayaan macaasida zakada la bixin waaya waa macsi weyn markay bixin waayaanna roobkaa laga reebaa oo ilaahay roobka uma shubo markay zakada bixin waayaan walowla albahaa'imu lam yumtaru haddii aan xayawaanka mayeedhaanka loo naxaynna waxba looma shubeenba haddii cahdiga ilaahay ballanka ilaahay kaleen ee diintii ah iyo cahdiga rasuulka hadday buriyaanna ilaahay wuxuu ku sallidaa caduwan min hayrin cadow kaloo iyaga aan hayn baa lagu sallidaado baabaa ka dhigo waxay gacanta ku hayaan ba ka qaada imise cuhuud baa la buriyay hadda cuhuudda ilaahay kula galay ee diinta ahayd ku dhaqankeedii markii laga tegey cadow baa la wuxuu rasuulku sheegay salawaat ullahi wasalaamu calayh hadday ka tagaan inay shareecada ilahay isku xukumaan a'immadoodu waxaa weeye ilahay wuxuu ku saleeya jacala allaahu ba'sahum baynahum dhexdooda ilahay masaa'ib ka dhex dhiga markay sharciga ku xukumi waayaan baa fooda laysu geliyaa iyaga baa intaa qawda iska dagaalamaya iska soo horjeeda oo aan waxba ku heshiinaynin waxa weeye waa markaa macaasida dhacaysa ee rasuulku nataa'ijkoodii iyo waxa ka soo baxaya inoo sheegbay ka mid tahay waxaa ka mida ah inuu inoo sheegay rasuulku salawaatu wasalaamu calayh in ummaduhu isugu soo bahaysanayaan markaad maaragtay eh, eh, ka warramay oo ah, laga tago adduun jacayl iyo eh, maaragtay waxyaaba qiimaha laga tago waxaa imanaysa in laydinku sallido cadowa laydinku sallido oo maaragtay sidii xeelo oo kale haraha laydinka maro arrimahaasoo dhan waa taxdiir laydinka bixinayo oo macaasidu ay keenayso oo la doonayo dadku waxay ku liibaanayaan ee badbaadadu ay tahay adduun iyo aakhiraba inay tahay ku dhaqanka diinta ilaahay macaasi ay ka tagaan xumay ka dheeraadaan waa waxyaabaha keenaya ulfada isjeclaynta midnimada iskuduubnida kayaan jiro ummadeed in la helo waxaa keeni kara toosnaanta walidaalika baa wuxuu alla ka warramay ummadihii hore markay ka tageen ku dhaqanka diintooda markaasa ila khilaaf urdi markaasaa iskhilaafeen markaasa isqabsateen wa min aladiina qaaluu innaa nasaara akhadnaa miiaaqahum kuwii nasaaraan waxaan ka qaadnay ballan ballan inay diintooda ku dhaqmaan fa xadan mima dukruu bih waxay ka tageen wixii lagu waaniye wax ka mid a ah. maxaa soo baxay faaqraynaa baynahum alcadaawata waalbagdaa waxaa dhexdooda ku sallidnay colaad iyo isnacayb marka ilaa yowmi alqiyaama wa sawfa yuraabiu bima kaanu yasnacuun saa darteed waxa weeyaan ummaddu hadday kitaabkeeda iyo ka tagto ku dhaqankiisa oo xaaraantiis ku socoto oo wanaaggii la iman weydo marka waxaa ka mid ah ratimaya in ilaahay dhexdooda isku sallido hadday iyagu isqabsadaan oo madaxa isla galaanna cadowgeeduna wuu ka faa'idaystaa oo waxyaabaha marka waaqaca dhabtaa yaalla oo loo baahaya marka ummaddu inay ka baraarugto oo ay maaragtay fadhiga ka kacdo loo baahan yahay way iska badan kartaa qodobadaasi in sha allah ilahaas aynu caawa ku soo gaabanayna nasal allah subxana wa tacaala an yajcalana min aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna xasanah allahuma aati nufuusana taqwaaha wazaki anta khayru man zakaaha